بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول walinqiyaadu fadri maa aquulu wasidqu walikhlaasu walmaxaba wafaqaka allahu limaa axabah naadimka raxm waxaan soo haynay kitaabkii sulam lwusuul ilaa cilmi lusuul ayaan soo haynay ee uu lahaa xaafid ibn axmed alxakami raximah llah waxaan kusoo jirnay towxiid lcibaada ayaan kusoo jirnay oan soo haynay naadimku marka wuxuu leeyahay markuu macnihii kelmadaas kasoo hadlay uu yidhi fa ina macnaaha aladii calayhi dallat yaqiina wahadat ilayhi an laysa bilxaqi ilaahun yucbadu ila alilaahu alwaaxidu almunfaridu bilkhalqi warisqi wabitadbiiri jalla can ishariiki wannadiiri markuu kusoo yidhi allaha maamulka iyo abuurista iyo risqiga isaga keliya leh oo wax abuuro wax irsaaqo wax maamulo kaa keliya unbaa xaq lagu caabudaa oo kelmadaas macnaheeda laa ilaha illah uu kuusoo sheegay ayuu haddana wuxuu raacsaday ee uu daba dhigay shuruud kelmadaas ay leedahay oo haddii shuruudahaas aan la helin kelmaddu aysan waxba taraynin shuruud waxaa weeyaan marka haddii la waayo mid kamid a haddii la waayo kelmaddii aanay waxba taraynin yani kelimatu laa ilaaha ila allah keliya yani waxuu rabaa inuu ku yidhaha wax lagu dhawaaqo ma aha wax keliya lagu dhawaaqo ma ahan laa ilaha illa allah addoonku markuu ku dheefsanaayo oo ay wax u tarayso waa marka shuruuddeeda oo dhammaystira waay hadduunan dhammaystirin waxba u tari maysa nacam waa sidii salaad shuruuddeeda aan loo dhammaystirin oo kale waxaa ma taraysaa waa maya sharci ahaan salaad ma aha shuruudan haddaan la dhammaystirinna laa ilaha illa allahuma sharci ahaan ma saxsana ilaahay agtiisana qofka waxba ka anfici mayso ibnu rajab raximah llahu tacaala wuxuu sheegay wariyey wuxuu yidhi xasanulbasri ayaa waxaa lagu yidhi ina naasan yaquuluuna dad baa waxay dhahayaan man qaala laa ilaaha ila allahu dakhala aljanna qofkii laa ilaha illa allahu yidhaahdo jannaduu gelayaa markaasuu wuxuu yidhi xasanulbasri man qaala faqaala wuxuu yidhi xasanulbasri man qaala laa ilaaha ila allahu faaddaa xaqahaa wa fardahaa dakhala aljanna ninkii laa ilaha illa allahu dhaho ee xaqeedana guto iyo waxa ay waajibsanayso jannaduu gelayaa faaddaa xaqahaa oo fardahaa shuruudii waa marka ayuu ku xiray wahbi ibnu munabihna ayaa waxaa nin dad baa weydiiyey laa ilaha illa allahu soo furihii jannada ma ahan baa layidhi markaasu wuxuu yidhi markii saa la yidhiba wuxuu dhahay balaa inaysan ahayn iska daaya laa ilaha illa allahu jannada furaheeda waaye walaakin maa min miftaaxin ilaa lahu asnaan laakiin furo ma jiru yidhi ilaa ilka ayuu leeyahay ay fain atayta bimiftaaxin lahu asnaan fataxa laka haddaad keensato furo ilkihiisa u dhammaystiran yihin waa kuu furayaa markaas wa ilaa haddii aadan la imaanina lam yaftax laka waxba kuu furi maayo furahaas sooma kasin guriga haddaad furo ilkihiisa qariban yihiin gelgeliso maanta dhan makuu furaayo laakiin haddaad furo ilkihiisu fiican yihin la timaadood geliso waa kuu furaya markii marka dhammaan labadan imaamba oo aimatu salaf kamida ah waxay ishaarayaan kelimatu laa ilaha ila allahu ku dhawaaqid lagu dhawaaqo keliya inaan lagu badbaadaynin ee shuruuddeeda iyo faradkeeda in la dhowroo la ilaaliyo haddii la waayo shuruudaheeda mid ka mid a ah haddii la waayo insaankaas waxay uma taraysa laa ilaha illa allah inuu dhaho iyo inuusan dhihin isku mid waayo adilada kusoo aroortay shuruudahan iyo aayadaha qur-aanka iyo xadiidkane waa ku arki doonaa insha allahu tacaala shuruudahaas oo marka sheekh halkan uu noogu sheegayaa oo waxa uu yidhi waqad quyidat waa la qayday laa ilaha illa allahdi yani ilaaqa oo laa ilaha illahu qofkii dhaho jannadou galaa waa la soo qayday waxbaa lagu xiray waqad quyidat waa la qayday oo waa la dabray laa ilaha illa allahdi bishuruudin baa lagu qayday shuruud sabcatin oo toddoba ah wa fii nusuusi ilwaxyi wawaradad way soo aroortay dhe xaqan xaqnimo ayay soo aroortay shuruudahaasi fii nusuusi ilwaxyi waxyiga nusuustiisa dhexdeeday kusoo aroortay iyadoo dhab ah oo xaq ahna nusuusul waxyi baa tilmaantay ku yidhi shuruudahan meel cidlaa naga kama keensanin saasuu kuleeyahay fa inahu shaniya lam yantafic kuma intifaacsanin qaa'iluhaa qaa'ilkeeda qofkii kelmadan dhaho ku intifaacsan maayo kuma intifaacsanin ayb binudqi ou ku dhawaaqo uu ku yiraahdo yani dhawaaqid uu ku yiraah uu ku dhawaaqo kuma intifaacsanin ilaa xaysu meel yastakmiluhaa uu dhammaystiranayo ma ahane inuu dhammaystiranayo ma ahane oo shuruudaha uu dhammaystiraayo shuruuduhu maxay yihiin alcilmu weeyaan ogaal kelmaddii macnaheedii la ogaado walyaqiinu yaqiin kelmadda macnaheeda la yaqiinsado waalqabuulu aqbalitaan oo wax allaale waxay farayso oo ay la imaanayso la aqbalo oo aan la radinin walinqiyaadu hogaansan oo kelmaddaa loo hogaansamo awaamirta kelmadda ay la imaanayso in loo hogaansamo dusha loo rito fadri aniyaw aqoonso maa aquulu waxaan ku dhahay aniga nacan waxaan ku leeyahay ogow buu ku leeyahay wasidqu iyo run oo beentii baa ku baxaysa kelmaddii in laa ilaha illahu run inay kaa tahay waalikhlaasu barax tir in ilaahay loo baraxtiro macnihii cibaadada waalmaxaba jacayl ilaahay subxaana wa tacaala la jeclaado rasuulka la jeclaado diinta la jeclaado oo kelimatu laa ilaha illah in la jeclaado wafaqaka allaahu allah ku waafajiyo limaa axabahu wuxuu alla jecel yahay wuxuu alla jecel yahay allah ku waafajiyo waa tamaamulbeyt oo ducana ah ayb marka shuruudihii buu sheegay oo marka wuxuu leeyahay fa inahu lam yantafic kuma intifaacsanin qaa'iluhaa kii kelmadaa ku dhawaaqay binudqi bisababi nudqi nudqi bimujaradi nudqi ku dhawaaqid oo ku dhawaaqay keliya uguma uusa intifaacsanin ilaa xaytu yastakmiluhaa inuu dhammaystirayo mooyaane ayb oo shuruudaha yastakmiluha ay yastakmilu shuruuda shuruuda uu kaamil yeelayo ma ahan shuruudii waxaa loogu hormariyey alcilmu shardiga koowaad waa alcilmu alcilmu waxaa ku baxaya marka alcilmu mid kasta waxbaa kasoo horjeeda waxaad leedahay marka shardiga koowaad waa alcilmu almunaafi liljahli cilmi anfinaayo oo diidaayo jahli cilmiga waxaa kasoo horjeeda jahli ma ogtahay kelmadda macnaheedan soo sheegnay laa ilaaha illa allahu laa macbuuda bixaqin ila allah macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro allah ma ahna saa inaa utaqaan kelmadda kelmadda waa carabi dabcan haddaad soomaali tahay inaad saas macnaheeda u fahamsantaha laga rabaa luqadaada iyo adiga fahamkaaga un inaad macnahaas aad kelmaddii ka fahamsan tahay ayaa la rabaa kelmaddii haddaad ku dhawaaqdo waxay tahayna aadan aqoonin marka macnahaan aadan fahamsanayn yacni macnaha la sheegaya waxaa weeyaan waa macnaha ah macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin allah maana maba fahamsanin kelimadii waa iskaga dhawaaqday waa iska xafiday shiinaas la yidhi laa ilaha illahu dheh camal oo ku dhawaaqay waay oo wax macnana aan loo fasirin maku islaama marka bimujaradi nudqi maya maku islaamayo sababtoo ah wixii laga rabayba maba ogaba macan soo ma garanin marka macnaa laa ilaha illa qofka inuu yaqaano oo taa marka waxaa daliil u ah, faclam anahu laa ilaaha ila allah nabiga waxaa la yidhi ogow macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allahu allah mooyaane aayadda kale waxay ahayd walaa yamliku aladiina yadcuuna min duunihi shafaacata ilaa man shahida bilxaqi wahum yaclamuun shafaacada waxaa hananayo helaayo yacni axad ilaa man shahida bilxaqi axad axad ka marqaati kacay laa ilaha illa allahu tafsiirka ibnu cabaas iyo keyrkii ilaa man shahida bilxaqi ay bilaa ilaha illa allah laa ilaha illa allahu qof ka markhaati kacay maahane ahane wahum yaclamuuna weliba iyagoo ogaa layidhi wahum yaclamuuna macnaha iyadoo macnaheeda ay garanayaan ay ogyihiin haddii macnahaba kelmadan laa ilaha illah buu qofkii yidhi macnaheedii eh, waxa loo jeedana maba fahamsanaba oo kelmadan kama fahmaayo mana ka fahamsana inay sheegayso macbuud la caabudo xaq lagu caabudaa inuusan jirin allah ma ahane inay kelmadan tahay ma oga kaasoo kale marka dhihitaan uu yiri waxba u tari mayso kelmadda nabigana caleyhi salaatu wasalaam xadiid saxiix muslim ku suganna waa tilmaamaa in cilmigu uu shardi yahay oo min xadiidi cusmaan radia allahu canhu nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh ali wasalama man maata wahuwa yaclamu anahu laa ilaha ila allah dakhala aljanna qofkii dhinto isagoo og aa layidhi man maata wahuwa yaclamu anahu laa ilaha ila allah dakhala aljanna isagoo og wahuwa yaclamu baa lagu qeyday soo ogaa idan marka aadaa aragta adilada ama yani axaadiista tilmaamayso qofkii laa ilaha illa allahu dhaho jannadu galaa qofkii dhaho oo macnaheeda yaqaano waay wahuwa yaclamu ila kan muslim oo werinaya saasuu sheegaya shuruudahan marka maaha macnaheedu inuu shuruudahan hal hal inuu saan u yaqaano qasab maaha uu yiraa alcilmu yani alqabuulu alyaqiinu alikhlaas inuu dhaho qasab ma aha shuruudahan macaanidooda hadduu ku diyaar u yahay yaqaanana intaas un baa la rabaa keliya taqriib ila lfahmi waa tan laftirkeeda fahamkaaga un baa loo soo dhaweyna soo ma garan ma tawxiidkiisa waa buriya ninkaan lexdaan xafidsaneyn saas ma aha macnuhkan koowaad marka waa alcilmu aayadahaas iyo xadiidkaasaa u daliila shardiga labaad u sheegay waxaa weyan alcilmu walyaqiinu buu yidhi yaqiin waxaad leedahay marka shardiga labaad waxaa weyan alyaqiinu almunaafi lishaki yaqiin maxay anfinaysaa shaki kelmadan laa ilaha illa allahu markaad macnaheeda garato adiga aad taqa aad leedahay sidaan macbuud xaq lagu caabudaa ma jira allah maahana waa ilaadan taradud iyo shaki ay ayskugu jirin oodan isdhihin yacni wartalo wax la caabudo kale amay jiraan oon alla ahayn iyo haddii shukuug ay ku gasho ay kugu jirto waxaa weeyaan waa waa shardigiiba shardigan yaqiintaa maqan oo yaqiintu waa daruuri allah subxaana watacaalana wuxuu yihi inama almu'minuuna aladiina aamanuu billahi warasuulihi huma lam yartaabuu dabadeed allay rasuul rumeeyey kadibna aan shakinina leeyihi uma lam yartaabuu aan shakinin shaki hadduu kula yimaado waxaa weye shaki waa calaamatu calaamatu lmunaafiqiin munaafiqiintu calaamad u yahay oo alla wuxuu yihi wartaabat quluubuhum fahum fii raybihim yataradaduun munaafiqiinta qulubtoodii baa shakisay fahum fii raybihim yataradaduun shakigooda dhexdiisa ayay ku laalaa ay laablaabanayaan oo hadba dhan u socdaan xadiid muslim oo warinayo min xadiidi abi hureyra isna wuxuu ahaa nabiga sala allahu alayh ali wasalam uu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anii rasuulu llah laa yalqa allaha bihimaa cabdun gayru shaakin fiihima ila dakhala aljanna nabiga sal l l wuxuu yidhi addoon laa ilaha illa lahu yidhaahdo ma jiro isagoon ku shakisnayn uu yidhi addoon alla kula kulmo kelmaddan ma jiro hayru shaakin isagoon ku shakisnayn kelmaddii isagoo aan ku shakisnayn idan marka hadduu ku shakiyo waxba uma tarayso kelmaddii jannana kuma gelaayo naarna maka naarna yacni maka badbaadinayso ka celin mayso yaqiinta marka waxaa kasoo horjeeda shakigaas looma baahno marka shaki iimaanka dhanna waxuu ku dhisan yahayba yani caqdi jaazim ah iimaan oo dhan wuxuu ku dhisan yahay shaki la-aan aakhiro rumaynteeda markaad aakhiro rumaynayso shaki yar inuusan kaaga jirin w markaa alla rumaynayso shaki inuunan kaaga jirin rasuulka iimaankiisu shaki inuusan kaaga jirin wahaakada iimaankao dhan baaba wuxuu ku dhisan yahay marka e, jazmi buu ku dhisan yahay yani caqiida jaazima oo aan wax shakiya ku jirin waalqabuulu shardiga saddexaad waxaa weeyaan alqabuul alqabuulu lima qtadathu hadihi lkelima yani kelmadan waxa ay dalbanayso oo dhan inaad aqbasho almunaafi liraddi qabuulka maxaa kasoo horjeedo araddu kelmadii wax ay tilmaantay haddaad radiso ood gacanta ku dhufato waxaa weeyaan shardigan baa kaa maqan oo alla subxaanahu watacaala markuu ka hadlayey eh, mushrikiinta wuxuu yidhi uxshuru aladiina dalamuu aswaajahum wamaa kaanuu yacbuduun ilaa alla subxaana watacaala uu yidhi wayaquuluuna ainaa lataarikuu aalihatina lishaacirin majnuun waa radis waay waxaas nacam ilaahyadeenna maa waxaan uga tegaynay dheen gabayaa waalan hay ah, haddii qofku marka la yidhaha war waxaan ilaahayba saan yidhi oo saa isaabaa alla subxaana watacaala uu yidhi aayaddii waatana war waxaan aada sheegaysa annaga aabbayaashan waxaan kasoo gaarin uga tegi mayno yiri qabuulkiyaa ka maqan isaga mushrikiinta waxba isma dhaamaan ainaa lataariku aalihatina lishaacirin majnuuni ayaguna dhahan sooma garan waa haddii xujada lagu oogo uu og yahay waxaan aayadihii qur aanku waaye shaygan loo sheegayo in qowlullaahi tacaala uu yahay buu og yahay markaasuu wuxuu yidhi war anig waxaan aad akrinayso uga tegi maayo buu yidhi aabbahay awoyaalkay waxaan kasoo gaaray qofkaas marka maxaa muxuu sameeyey waa wuxuu radiyey aayadihii qur-aankuu radiyey oo laa ilaha illa waxyaabihii ay dalbanaysay Eh, ay dalbanaysa ayuu radiyey qofkii marka qabuulkii baa laga waayey waa inuu marka qabuul la imaado sida nimankaas sidoo kale reer yani caab watay dheheen qaaluu yahuudu maa ji'tanaa bibayinatin wamaa naxnu bitaarikii aalihatina can qawlika adiga warkaaga ugama tegaynay dhaheen ilaahyadeena inaan caabudeyno hadalkaaga hadalkiisu muxuu ah waa waxyi hadalkiisa hadalkiisu waa waxyi waana macnihii laa ilaha illa allahu waxa uu ku wacdinayo oo alla keliya caabuduu yidhi markaas inaan warkaaga uga tegi mayno annaga ilaahyadeena inaan cibaadatu aalihatina uga tegi mayno gaalnimaa lagu xogmiyey xadiidkii saxiixeynka isaguna wuxuu ahaa mahalu maa bacatani min xadiisi abi muusa mahalu maa bacatani illaahu bihi min alhuda waalcilmi kamasali kaysin asaaba ardan ilaa aakhiri xadiis dheer buu ahaa aakhirku marka waxaa ku jirtay wamathalu man lam yarfac bidalika ra'san walam yaqbal huda allahi aladii ursiltu bihi amtiladii yani dhul waxaa laga dhigay cilmigii iyo waxyigii nebiga la yimid roob oo kale roobka dhul buu ku da-ayaa dhulna biyihii intay galaan ayaa dhir kasoo soo dhalanaysaa dhulna biyihii waa kaydinaya waa celinaya oo dadkii waa ku intifaacaya dhulna biyihii intuu liqo ayaa haddana aan waxna kasoo baxaynin biyona ma celinayo waxna kasoo bixi maayo kuwaas marka wuxuu ku tilmaamay nebiga sal ll ly salam inay yihiin dadka aan nebiga hadyigiisaba aan aqbalinba yani kuwa hadyiga nebiga iska radiyey oo gacanta ku tuuray walam yaqbal huda allahi aladii ursiltu bihi hanuunkii la ila soo diray kuwa aan aqbalinba waay oo iska radiyey qabuulkuna marka macnihiisu waa kaasa alqabuul almunaafi liraddi ayaad leedahay alqabuul almunaafi liraddi qabuulku waxaa kasoo horjeeda araddu kelmadan marka waxyaabaha ay dalbanaysa iyo macaanideeda haddaad radisid adiga waxaa weeyaan shardigeedii baa kaa maqan waana rumaynaa laa ilaha illa waan dhahayaa macaanideeda marka la ii sheegana maya maya warkaas aniga ma yeelayan dhahaa wax soconaayan dhaha iimaanba ma guntamayo shardiga afaraad waxa uu yihi sheekhu walinqiyaadu hogaansan alinqiyaad yani alinqiyaadu limaa dallat calayhi waxa kelimadan ay tustay loo hogaansamo shareecada oo dhan waa guud ahaan shareecada oo dhan in loo hogaansamo guud ahaan maxaa kasoo horjeeda marka alinqiyaadu almunaafi litarki inqiyaadka diidaayo atark almunaafi litarki kelmadan yani shareecadii oo dhan bay ayay astaan u tahay laa ilaaha illa allah laa macbuuda bixaqin ila allah shay kastoo allow lagugu caabudo adaan kugu keli yeela waay macnaheeda waxaa soo gelaya marka shareecadii dhan inaad dusha u ridato oo qalbigaaga aada ka goysid addoon inaad tahay awaamirtaasna ay kugu soconayso haddaad ictiqaadisid marka haddaad yacni matalan ama ictiqaadisid ama aada dhahdada yacni shareecada inaysa adiga kuuba oolinba shareecada adiga inaad fartoonaato oo waxa ay waajib kaaga dhigayso adiga inaad inay waajib kugu yihiinba haddaad diiddo waxaad noqonaysaa qof marka ee amarkii alle ka tegey inqiyaadkii laga waayoy inqiyaadku asal iyo farac buu leeyahay sheikhulislaam ibnu taymiya saarim almasluulka sida uu ku sheegaayo asalkiisu waxaa weeyaan qofka inuu qalbiga ka diyaar garoobo qalbiga inuu ka goosto caqiide ahaan uga goosto wixii alle xaggiisa amar uga yimaado inuu asagu horta inuu fartoonaa inuu fartoonaado inay waajib ku tahay oo uu yacni imtisaal inuu la imaado qalbi ah soo ma garan wax allaale wixii xaaraan oo laga reebana inuu diyaar u yahay inuu ka haro diyaar inuu u yahay inuu ka haro hadhow marka haddii uu ka hari waayo oo waxaan ay ku dhacaan ama amarkii uu fulin waayo amaradii uu la imaan waayo laba unbay mid tahay marka waxa u diiday waxa amarkaa inuu sameeyo ama nahyigaa inuu ka haro u diiday in ay tahay yacni ibaa diidmo oo yani inuu fartoonaado iyo in yani waxaan uu la imaadaba inaan isaga lagu lahayn oo uu kasan taago istikbaar iyo ibaa inuu amarka u diido iyo inuunan istikbaar iyo ibaa u diidin oo waxyaabahii marka shahawaad iyo wax lamida uu diidmadan ay keentay ayb isagoo og marka muctarif ku ah weliba inuu waxaan qalad ay yihiin oo waajibkii laga rabay aanu kasoo bixin iyo waxaa marka laleeyahay midda hore waa gaalnimo waa midda hadda shardigaana la waayo markaas midda dambe laakiin kufri ma noqonayso walidalika alimaam maxamed ibnu nasr almarwasi tacdiimu qadri salaha wuxuu ku sheegay wuxuu yidhi atarku maca alibaai kufrun atarku maca alibaa'i kufrun amarka alloo laga tago laakiin isla weynin looga tago waa gaalnimuu yiri nacam haddaan laakiin istikbaar iyo diidmo iyo aanu jirin gaalnimo ma noqonayso aadam wuxuu yidhi amarka allow ka tegi oo wuxuu yidhi geedaas ha cuninaa layii walaa taqrabaa haadihi shajara fatakunaa min aldaalimiin aadam geeddii waa cunay oo alla wuxuu yihi wacasaa aadamu rabbahu faqawaa laakiin markii dambe suma ijtamaahu rabbuhu waa alla rabbigiisaa doortay toobow la yimid qaala rabbanaa dalamnaa anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakuunana min alkhaasiriin markuu geedka cunayo shahwi u cunay maaha inuu ictiqaadiyey amarkii allah inuu ka wen yahay inuu ictiqaadiye ma aha laakiin ibliis amara la siiyey waxaa la yidhi malaaigtan aadam u sujuudan waid qulnaa lilmalaaikati isjuuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa waa diida qaala a asjudu liman khalaqta tiina wuxuu yidhi ma waxaan u sujuudaa wax aada dhoobo ka abuurtay aayadda kale wa qaala ana khayrun minhu khalaqtanii min naar wakhalaqtahu min tiin ilaahay buu ku afceliyey soo ma garanin ilaahay subxaana watacaala ayuu ku hadal celiyey marka calaa sabiili istikbaari walibaa ayuu amarka alle uga tegey waa gaaloobay marka ata allo yidhi subxaana watacaala waid qulnaa lilmalaaikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa abaa wastakbara wa min alkaafiriin marka amarka alloo laga taga labadaasa loo kala saaraya naam tarku amri illaahi maca alibaa'i walistikbaari kufrun haddii labadaas aynan la xiriirinna waxaa weeye kufri ma aha walidaalika dhammaanteen dembi waa naga dhaca amar alla qofka uu ka tegaa nahyi alla ka reebay buu ku dhacayaa maahan laakiin inuu amarka alle marka uu jebinaayo oo u jebinaayo calaa sabiili istikbaari walibaad qofku marka hadduu yidhaha shareecadan aniga ma'muurba kumaba ahiyo shareecadan maba aniga dadka amran oo shareecada yacni amartay maba ku jiriba hadduu dhaho oo baabkay waaweyn yahay shuruudu laa ilaha illah ka maqan masalan dadka qaarkood waxay dhahayaan darajat lyaqiin qofka hadduu gaaro khalaas dhiso cibaadaadka waa laga rafciya soo ma garan wacbud rabbaka xataa yatiyaka alyaqiin yaqiinaan gaaro salaad ma tukanayu leeyahay sadaqa ma ma layga rabo oo wax soon laygama rabo wax kasta waa layga dhaafay qofka noocaas waxaa weeyaan inqiyaadkaana inuu inuu hogaansamo u diidan yahay shaydaan waa marka nacam waa sida ibliis oo kale waa isaga maxaa yeelay in waxaanu ou dusha u rito dhanuba diidan yahay waxaan aniga maba ii yaalla shareecada caam shareecadan caamka ah wuxuu kuleeyahay lilcaamati caamada iskale nacam ama alkhaasa dadka khaasada oo yani badooda aan la gelin shareecadu shareecadan ayaguma khusayso uu leeyahay kaas waa ibliis waay shaqada ibliis waay amarka all amarki alle inuu islaazimiyo u diidaa nacam sooma kasin dadkan iyagana sidoo kale calmaaniyiinta ah oo iyaguna dhahayo shareecada waktigeeda waa la dhaafayo nacam qarnigan maxaa lagu jiraa qarnigii labadii kun iyo xoogaa qarnigii kow iyo labaatanaad yaa lagu jiraa marka eh, waxaan wuxuu kuleeyahay marka waa islu goynay kuleeyahay waxaan waktigan shareecada waa lasoo dhaafay xilli shareeco la dabaqo iyo lamaba joogaba qofku hadduu saa yidhaaho oo shareecada xilligan munaasab uma aha xilliga nebi maxamed munaasab ahayd laakiin hadda munaasib ma aha wa ku gaalooba inqiyaadkii asaga in uusan rabin inuu alla u hogaansamo shareecada alle inuu dusha u rito diidaa nacam walidaalika ma waa badan yihiin dadka qaab oo kale labadan daa'ifaba waa waa maku yara mujtamaceena labadan kooxba kuma yara ma garan qof shareecada islaamka in ah, wax lagu xakumo oo horta ay waajib ku tahayba aan kala jeclayn oo ku dhahayo shareecadan aada la ordaysid jooji naga jooji waqtigeeda lama joogo waxaa weeyaan waa badan yahay dhinacaan kalena waa badan yihin kuwaan iyaguna shareecadii dhanba ka baxayo maamulku wax kaleba wax kale yacni in takliifkiiba ka baxay inqiyaadkaas marka inuu awaamirta dusha u rito waa qofkan hadduu dusha u rito kadib ou la imaan waayo habka ou ula imaan waayo in la fiiriyo markaas taas weya inqiyaadka isaga marka waxaa weeyaan siyaabahaasa marka u kala qaybsama shardiga shanaadoo uu sheegay marka walinqiyaadu fadri maa aquulu buu yidhi waxaan dhahayo ogow wasidqu shardiga kale ee shanaad waxaa weeyaan asidqu waa run almunaafi lilkadib beenaa kasoo horjeeda waxaa weyaan hadduu kelimatu kelimatu laa ilaha illahu been been ay ka tahay runka ma aha beentiisa wuxuu rabaa inuu dad uga fakado keliya markaasuu yidhi laa ilaha illa allah macbuud xaq lagu caabudaa ma jira allah ma ahana waxaana marka been sheegay qofkaan uga fako isleeyahay bis-un waxba uma taraysa munaafiqiintii shanigoodaa saas ahaa wamin annaasi man yaquulu aamanaa billahi wabilyowmi alaakhiri wamaa hum bimuminiin yuqaadicuuna allaha waladiina aamanuu maa yakhdacuuna ilaa anfusahum wamaa yashcuruun fii quluubihim maradun fazaadahum allahu maradaa walahum cadaabun aliimun bimaa kaanuu yakdibuun beentii ay sheegi jireen aamanaadaasaa been ahayd sidoo kale ilahay wuxuu yihi alflaamiim xasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanaa whm laa yuftanuun walaqad fatana aladiina min qablihim falayaclamana allahu aladiina sadaquu wala yaclamana alkaadibiin aamanaadii waa kuwii ku run sheegay iyo kuwa ay beenta ka ahayd waa muujinaynayo ilahay banaankaan soo dhiga cilmu uhuur waa ilaahay waa ogaay awelba isaga laakiin waxaa weeyaan wujuudkaa la keenaya koonkaa banaanka koonkii ayaa waxaa la keenayaa qofkay been ka ahayd iyo qofkay run ka ahayd sidqiga isagana marka eh, axaadiista nabiga calayhi salatu wasalaam saxiixeynka waxaa ku sugan nabiga inuu yidhi maa min axadin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxameda cabduhu warasuuluhu sidqan min qalbihi ilaa xaramahu llahu cala annaar addoon ma jiro laa ilaha illa lahu qirayo oo qiranayo taas oo sidqan min qalbihi weliba qalbigiis ay dhab ka tahay oysan been ka ahayn ilaa xaramahu llahu cala annaar hadduu jiro alla naarta aa ka xarimayaailaa xaramahu llahu cala annaar sidqigii isaguna marka waa kaasaa waliklaasu ikhlaas shardigii lixaad waa kan aliklaas ikhlaasku marka waxaa kasoo horjeeda almunaafi lishirki ikhlaas waxaa weeyaan baraxtir shaygan in ilaahay loo saafi gareeyo maxaa kasoo horjeeda in wax loogu daro oo aan loo saafi garaynin baa kasoo horjeeda ikhlaaska isaguna waxaa weeyaan shuruud laa ilah illa buu kamid mid yahay bukhaari wuxuu wariyey min xadiisi abi hurayra markuu nebigu ka hadlaya shafaacadiisa cidda helayso ascadu nnaasi bishafaacati man qaala laa ilaaha ila allahu khaalisan min qalbihi nafsihi shafaacadeeda waxaa ku liibaan og buu yidhi qofkii laa ilaha illa allahu dhaho iyadoo khaalisan min qalbihi qalbigiisu ay ka barax la saxiixa waxaa sidoo kale ku sugan bukhaari min xadiisi cismaan ibni maalik nabiga sal l slam inuu yihi in allaha xarama cala annaari man qaala laa ilaha illa allahu yabtagii bidalika wajha allahi qofkii laa ilaha ilah dhaho alla naarta ka xarimay yabtaqii bidalika wajh allah lakin ilahay dartiis ay ka tahay ikhlaasku marka laba waayo laba nooc shirkigii baa ka horjeeda shirkigii waa laba nooca isaga laftirkiisa midna waxaa weeyaan wuxuu ku xiran yahay qasadka kelmadan wuxuu u dhahayaa istusus u dhahaa istustus ayuu u dhahayaa midna waxaa weeyaan e, kelmadii waa dhahayaa laakin cagsiga ikhlaaska oo shirki ah buu ku darayaa masaajidka uu masalan soo gelayaa allahu akbar buu dhahayaa salaadii faatixadu akrinaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin buu leeyahay markaas waxaa weyaan ikhlaas uu la yimid albaabka markuu ka baxo dhibaato yar ay ku dhacdo ama baabuurku si uu uga kharimo ama meel uu kasii dhacayo oo kale awowgiisa u yeerana awow hebelow sheekh fulaanow ayuu dhahayaa nacam soo labadhaa saas waa waadix wa wax dadka un mujtamaca ku dhex jiro nidahan marka markaas xaaladaas hebelow aa u dhawaaqayso haddaadan hebel ku ogeyn inuu wax kuu tari karo maxaa u maxaa u sheeg sheegay marka dadaa waxay ku dhahayeen waxaan maxay dhibe caadi markaa jidka socoteen hebelow waa dhahdaayeen hebelow markaas aniga hebel waa u yeerayaa maogta kaale ka rabaa laakiin sheekh sheekh cabdulqaadirow sheekh aweysow adiga sheekh aweys kaale maa leedahay ma u ma u yeeri maysid nacam waxa aada u kicinaysa wax kale maana waxaa weeyaan inuu dhibaatadaas kaa badbaadiyo oo halkaas gurmad uu kugu fidiyo gurmadna ilaahay subxaana dhibaatada ilaahay subxaana watacaala ayaa dafciyo oo istiqaasada ilaahay unbaa loo qayshadaa oo marka qofka ay shiddo u ku jira allah loo qayshadaa siduu allaga u yidhi man yujiibu lmudara idaa dacaahu wayakshifu suu'a wayajcalukum khulafaaءa alardi a ilaahum maca allah cibaado waay waxaan hebelooban yaa allaha lagaa rabaa bal mushrikiin alcarab markay dhibaato ay galaan ayagu ilaahyadooda inta iloobaanay alla keligiis u cajireen faidaa rakibuu fii fulki dacaw llaha mukhlisiina lahu diin ilaahay baa dhahaya saas maa hadday doon fuulaan oo duufaan ay ku kacdo badda waxay dhihi jireen alla u yeeran jireen mukhlisiina lahu diin iyagoo weliba qaylada iyo cibaadada u gooni yeelahay baryaha waxaa kaloo alla yidhi huwa aladii yusayirukum fi lbari waalbaxri xataa idaa kuntum fi lfulki wajarayna bihim biriixin ayiba wafarixuu biha jaaathaa riixun caasifun wajaa'ahum lmowju min kuli makaanin wadanuu anahum uxiida bihim dacaw llaha mukhlisiina lahu ddiin aayad kale waa iyadana suuratu yuunus waxaa kaloo alla yidhi waidaa masakum aduru fi lbaxri dalla man tadcuuna ilaa iyaah falamaa najaakum ila albari acradtum wakaana alinsaanu kafuura suuratu lisraa iyadana nacam waa badan yihiin nacam waidaa gashiyahum mawjun kadulali dacaw llaha mukhlisiina lahu ddiin falamaa najaahum ila albari faminhum muqtasid aaday u fara badan yihiin aayaadka baabkaas kusoo arooray hal iyo laba ma ahan marka qaarkood waxay ku leeyihin waxaas markaas ay dhahayaana u qayshanaayaan ilaahay keyrkiisa iska dheeldheelayeen dheeldheel iyo kaftanay ka ahayd nin bad ku qariqsamaaya maa kaftan xoog u helay xilli oo kaftaba maba joogin waa ka daba timid nin bad ku jiro oo hafanayo oo duufaan ku dhex jiro ma ma ka suuragal ah inuu iska dheeldheelo ee xaqiiqdiyaa ka daba timid ilaahiyadiisa inaysa xotaraynin u arkay laakiin dadkeennana waxa weeyaan markaasaa laga yaabaa inay shuyuukhda u wacdaan banaa kaanamaa shuyuukhda inay badda wax ka tari karaan meelahaasoo oo kale marka markau masaajidka joogana iyaaka nacbudu hadduu dhahayo banaanka marka usoo baxanayo sheekh fulaan u dhahayo gowraca ilaahay keyrkiis u gowracayo masalan dadka jinyaha tacbo oo hadda masalan yani booranaha iyo mingiska iyo waxaa weyaan jinnigay ugu dhawaadaan xoolaha ay gowracayaan oo qofku markuu jinniga ku jire ka dhex hadlo jinnigu uu yidhaahdo waa in xoole la ii qalaa saa i saa u eg kaan uu leey hala qala xoolahaas waa la keena xoolihii baa jinniga loo birayna zabxiyaa loogu dhawaadan ilaahay baa loogu dhawaadaa subxaana watacaala cibaadadii alla ou lahaa ayuu cid kale wax ugu daray ikhlaaskia laga waayey marka dhacam wuxuu rabaa marka tawxiid iyo inuu isku wado hadhow haddii la yidhaha marka war waxaan waayo mushrignimo waa shirki wuxuu ku kuleeyahay maya aniga qofkan laa ilaha ilah buuba dhaha see u gaalaysiinay u kuleeyahay hadhihin uu leeyahay saa mushrik hadhihin shirki ha ku sheegin sababto a ah qofkan laa ilaha ilah buuba dhahaye waa tukadaayuu kuleeyahay nacam eh, hadda waa tukadaa laa ilaha illahu waa yidhi laakiin naqiidkeeduu la imaaday wixii kasoo horjeeda hadduu la yimaado miska jiriya iyada laa ilaha illaahuga weyse qofka hadduu inta weyse qaatay ay weysadii ka burtay weysadii horaa jirta maa la dhahaya marka qofku waa inuu ka fiirsado oo ogaado iska hubsado <coughs> ikhlaasku marka macno kastaa kasoo horjeedo oo shirki ah waxaana u daliila in shardi oo kelmadan u yahay qowluhu tacaala alaa lilaahi diin lkhaalis alaa lilaahi diin lkhaalis war waxaa la yihi alaa hooy lilaahi alla keliya ayay ayay u sugnaatay addiin lkhaalisu cibaadada keligiis uu leeyahay baraxala cibaado barx tiran ayaa ilaahay usugnaatay maxaa ku baxaa cibaado aan barax tirnayn ma raba ilaahay subxaana wa tacaala waxaa laga yaabaa marka dadkii qofku mushrikiin alcarab shirkigooda haddaa fiiritaan ilaahay iyo keyrkiisa isla caabudi jireen aayaddan siyaaqaateeda ku timid wاladiina اtakaduu min duunihi أwliyaءa maa nacbuduhum ila liyuqaribuuna ilى اllahi zulfa saas dhihi jireen kuwa ilaahay sukadiisa awliyada samaystay oo asnaamta caabudayaan marka la yidhaha maxaasaad u yeelaysaan waxay dhihi jireen maa nacbuduhum annaga u caabudi mayno ilaa liyuqaribuuna ila allah inay allah noo dhoweeyaan inay allah noo dhoweeyaan unbaan tan u caabudaynaa zulfaa dhoweyn inay noo dhoweeyaan alla subxaana watacaala markaasu ilaahay wuxuu yidhi alaa lilaahi diin lkhaalis ka hor wuxuu yidhi alaa lilaahi diin lkhaalis ilaahay wuxuu rabaa cibaado barx karan oo keligiis bis cid kale aan waxba loogu darin nebi aan wax loogu darin malag aan wax loogu darin awowo aan wax loogu darin cidna jinni aan waxba loogu darin keligiis bis loo sameeyo rabaa ikhlaasku marka waa kaas isaga shardiga toddobaad waxa uu yihi walmaxaba walikhlaasu walmaxaba almaxaba jacayl maxabada maxaa kasoo horjeeda almunaafi lilbuqdi caro aa kasoo horjeeda ilaahay inaad jeclaato tawxiidka jeceshahay dadki kelimatu laa ilaha illah dadkeeda inaad jeceshahay waxaa kasoo horjeedana waxaa weeyaan waa buqdi baa kasoo horjeedo oo haddaa alla neceb tahay ama aad neceb tahay kelimatu tawxiidkii tawxiid baan lagu sheegi karinba ama dadkii muslimiinta aad neceb tahay xumaan un alla jeceshahay dadkii muslimiinta aad neceb tahay waxaa weeyaan shardi min shuruudi laa ilaha illa allah ayaa qofka ka maqan المحبة المنافي للبغض ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمaalahم waxay naceen wixii alla soo dejiyey markaasaa ilaahay acmaashoodii burburiyey shirkigaa iyo gaalnimada darteeda ilaahay acmaashoodii oo u burburiyey laa tajidu qowma yu'minuuna billahi walyawmi alaakhiri yuwaaduuna man xaada allaha warasuulahu heli maysad qof alle ee aakhiro rumeeyey oo haddana jecel cid alle cadow u ah rasuulka alla cadow u ah haddana uu jecel yahay labada meel ma lagu kulmin kara waa masalat alwalaa'i walbaraa ama ilaahay dartiis wax loo jeclaado alla dartiina wax loo naco waa badan yihin marka aayadahaas waxaa ka mid a ah, waman yatawallahu minkum fa inahu minhum gaalada qofkii ka weli dhigtaa oo yani kalgacayl yani u qaado waxaa weeye fa inahu minhum iyagu ka yahay ibnu jariir abari waa riddo waayo laa yatakidi lmu'minuuna alkaafiriina awliyaaa min duuni lmu'miniin waman yafcal dalika falaysa min allahi fii shayin ilaa an tattaquu minhum tuqaah qofkii saas sameeya ilahay agtiisa waxba kama ahan ilahay agtiisa waxba kama ah waa ruuxa aan alle agtiisa waxba ka ahan waa gaalkan ilaa qof muslima ilahay agtiisa waxbaa ka yahay maxabadii iyadana marka waa taas marka haddaa kelimatu laa ilaha illahu nacdo yani maxabadu weliba waa camal qalbi ah xubigu waa camal qalbi ah ma dhici karta marka inaad afka uga dhawaaqdo macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro allah maahayo haddana in towxiidkii dhulka looga dhaqmana inaad diidantooda necib tahay labadaas waa isdiidayaan walidaalika dadka ka shaqaynaya dhulka towxiidka inuu ka baaba-o oo meesha towxiid laga sheegaba yacni dadka towxiidka ka horjeedo intay raacaan oo ay la saftaan oo ay la dagaal tagaan oo ay markaas dhulkii towxiidkii sidaas looga baabi'iyo oo looga kharibo dadka sidaas ula taagan waxaa weeyaan waa dad tawxiidku inay necab yihiin ficilkooda muujinaya nacam qalbigiisa maa ku jirtaa iyo camalkiisiaa muujinaya alaa ina fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluhu waidaa fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalbi qofkaan haddii qalbigiisu wanaagsan yahay ficilkan kama imaadeen afcaasha qaarkood maba u baahnaba qofka ma xalaashadeen ma xalaashanin waxyaaba aan la dhehayninaba jiraan matalan nebigu u caayay oo kale alla u caayay oo kale diintiiba u caayanayaa oo kale ma la dhihi karaa marka ma xalaashaday ninkan qalbiga ma ka xalaashaday mase kama xalaashanin ma loo fiirinayo sababtoa ah waxaan maxaa adiga kuu gey karaba wax kuu geeya meesha ma yaalaan saa darteed waxay tusaysaa in iimaanba uunan jirin yani mara waaxida ma dhacaysa nebiga inuu caayo haddana qalbigayga waa ku weyn yahay inuu yiraahdo axadka adiga qalbigaaga ku weyn cayma u quuraysid soo ma waxyaabahaas dhan marka kuwaanay imaanayan walidaalika culamadu waxay ku daraan mudaaharatu lmushrikiina mudaaharatu lmushrikiin didda almuslimiin waa naaqid min nawaaqid alislaam gaalada in yani loo kaalmeeyo loogu kaalmeeyo inay muslimiinta burburiyaan oo ay diinta burburiyaan in loogu kaalmeeyo mushrikiinta macnahaas loogu kaalmeeyo waa naaqid min nawaaqid alislaam waxyaabaha islaamka buriyo waay sheekhulislaam maxamed ibn cabdilwahaab eh, iyo iyo iyo sheekiyo aimaday ka horreysayba saasay ayay u qeexaan adiladeedana kitaabka waa ka buuxdaa sunadana waa ka buuxdaa qaar hadda aan akrinayna waaba waa ku filan yihiin adiladii hadda aan akrinay qaarkood marka nawaaqid ulcashara marka la tirinayo waxyaabaha islaamka uu ku buro wax ka mid tahay mudaaharat lmushrikiin did almuslimiin marka mudaaharada iyo isticaanada iyo wax culimmada qaar waa kala gegadiyaan dabcan laakiin asalka gaalka u socdo inuu waxa hadda laga hadlayaa waxay tahay asalka gaalka u socdo inuu diin burburiyo oo tawxiid la dagaalamo calamkiisa uusaa u taagan yahay inuu tawxiid la dagaalamo wixii sheegtana uu burburiyo cagta mariyo dagaalka noocaasa qofkii ku raaco oo kala qeyb qaato muslim ah waxaa weeyaan naaqid min nawaaqid alislaam ha ku qabo muslimna ma aha nimankaan leena muslim ma aha macnaheedu waxaa weeyaan hadduusan aqoonin waa xujo in lagu oogo waa u baahan yahay sooma garani xujo in lagu ooga dabcan waa u baahana qofku waxaan gaalnimo inay tahay loo sheego laakiin waxaan ka hadlaynaa waxay tahay masaladu maxay tahay masalada waa gaalnimo laa shaka hadhow marka qofka hadda magaalo joogi jiray oo yani iyo siyaasadahanba yaqaano masalan oo yani habkan iyo waxaan hadda maanta caalamku sida wax loo og yahay waxaa laga yaabaa in aada wax loo og yahay maxaa yeelay qofku waxyaaba badan buu akrinaa nacam idaacaad iyo waxyaaba u dhegeysanaa hadafka gaaladuna waa u cadyahay yahay qofku nacam qofku usoo cadayn maanta magaalo joogo allahu aclam soo ku jira nacam qof magaalo joogo oonan u cadayn hadafka maanta loo socdo oo gaaladu yacni ay u socdaan oo dadka muslimiinta u weerarayaan waa uu cad yahay nacam kaa marka markau yimaado waxa weeyaan qofka muslimka hadduu kala qeyb qaato iimaankiisa ku weynaya iimaankiisa ayuu ku weynaya shuruuduu markaa toddobadaas shardi shuruudahan marka macaanidooda ogow iska jir marka nacam shuruudahan qofku waa inuu la imaado waxyaabaha kasoo horjeedana inuu ka fogaado wuxuu yihi wabishuruudin shuruud sabcatin toddoba ah yaa qad quyidad lagu qeyday kelmadan oo lagu darray lagu xiray wafiinu wawaradad way soo aroortay shuruudaasna xaqan dhabnimo xaqnimo fii nusuusin waxyi bay kusoo aroortay waxyiga nusuustiisa fainahu lam yantafic qaa'iluhaa binutqi ilaa xaysu yastakmiluhaa fainahu shanigu waxa uu yahay lam yantafic kuma intifaacayo qaailuhaa kqaa'ilkii yiri kelmadan binudqi ku dhawaaqid oo ku dhawaaqay keliya uguma ou intifaacayo ilaa xaysu meel yastakmiluhaa ou dhammaystirayo ma ahane shuruudan alcilmu weeyaan shuruudan hiya shuruudu alcilmu waaye walyaqiinu weeyaan walqabuulu weeyaan alcilmu almunaafi liljahli walyaqiinu almunaafi lishaki walqabuulu weeyaan almunaafi liraddi walinqiyaadu almunaafi litarki fadri aniya ogow maa aquul waxaan dhahayo wasidqu sidqi weeyaan الصدق المنافي للكذب والإخلاص المنافي للشرك والمحبة المنافي للبغض المنافية للبغض وفقك الله الله kuwaafajiyey lima axabahu wuxuu alla jecel yahay fasl fi tacriifi اlcibaadaةi wadikri bacضi anwaaciha waana man sarfa minha shayئa ligayr اllahi faqad ashraka hada kani faslun ay faasilu weeyaan fi tacriifi اlcibaadati cibaadada tacriifkeeda ayuu ku saabsan yahay qeexitaankeeda cibaada maxaa la yidhaahdaa dikri bacdi anwaacihaa wa fii dikri bacdi anwaacihaa cibaadada anwaacdeeda qaar ka mida sheegiddeeda wa ana man sarafa qofkii uu leexiyo minhaa cibaadada wa ana man sarafa qofkii leeciyo shay-an shay oo minhaa cibaadadii ka mid a ligayrillahi alla keyrkii u leeciyay faqad ashraka shirki wuu sameeyey baabkan fasalkan saa ayaa ciwaankiisu u yahay fii tacriif alcibaada buu ku yidhi cibaadada cibaadada in la ogaado waa muhim sababta waxaa weeyaan alcibaada xaqi ilaahay waa lahaa xaqullaahi cala alcibaad xaqa alla addoommada uu kuleeyahay waa maxay haddii lagu weydiiyo waa alcibaada inay caabudaan inaad cibaada marka macnaheeda inaad ogaatid anwaacdeeda inaad wax ka ogaatid si aad iskaga ilaaliso xaqaas inaad cid kale u siiso marka hore xaq allo ayaad baranaysaa xaqaas marka iska jiro cid aan alle ahayn ha siinin haddaad siiso shirkiga hadda aan sheegayna ayaad dhexda ugelaysaa wuxuu yidhi uma alcibaadatu uma intaa kadib alcibaadatu cibaadada hiya iyadu ismun magaca wuxuu yidhi uma alcibaadatu hiya ismun jaamicu likulli maa yarda alilaahu saamicu wafi lxadiidi mukhuha adducaau khawfun tawakulun kada rajaau waragbatun warahbatun khushuucu وkhشyة inاaبة khضوc والاsتcاadaة والاsتicاanة kda اsتغاaثة bه سubحاanه والذبح والndr وغyru ذلik fafhmhu diita أوضح المaثاlik وصرف bعضha لغyr الlahi shirk وdaka أqبح الmanاhi uma intaa kadib alcibaadatu cibaadada hiya iyadu ismun magac weeyaan jaamicun kulminayo likulli maa shay dhammaantiis yardan ilaahu alla uu raalli uu ka noqonayo ilaahay de assaamicu wax maqlaayo waa magac kulminayo wax kastoo alla u raalli ka noqo yaa cibaadadii ay tahay wa fi lxadiidi xadiidkiina waxaa ku sugan muquhaa cibaadada dhuuxeeda adducaau waayo ducadii wey adducaau muqu lcibaada xadiidkaa saas ah buu leeyahay xadiidkaas laakiin dacfi baa ku jira bi hada alafdi fiihi cabdullahi bnu lahiica almisri marka lafdiga saxiixa waxaa weeyaan adducaau huwa alcibaada muqu lcibaada maaha lafdiga saxiixa waxaa weyan adducaau huwa alcibaada waa xadiidu nucmaan ibni bashiir ee axmed iyo sunanka iyo ay werinayaan oo nebigu markaa kadib uu akriyey waqaala rabukum idcuunii astajiib lakum wa fi lxadiidi xadiidkii dhexdiisa muquhaa cibaadada dhuuxeeda adducaau waaye yaa ku sugan khawfun weeyaan hiya cibaadadu khawfun waaye alla cabsi waaye tawakulun tala saarasho waaye kadaa sidaasoo kale alrajaau weeyaan rajo wa ragbatun weeyaan damac wa rahbatun cabsi khushuucun khushuuc wa khashyatun cabsi qalbi cabsi qalbi ah inaabatun noqosho towbadkeen khuduucun alla isu dullayn walisticaadatu magangal walisticaanatu kaalmo kaalmo dalab kadaa sidaas in la eg istigaasatun gargaar dalab gurmad dalab bihi bilaahi alla laga gurma dalbaana waa saas subxaanahu nasahnaaye waadabxu gowrici wanadru nadarkii wagayru daalika iyo kuwaa waxaan ahaynba cibaadadu waa tahay kuwan laakiin gaar wuxuu kugu sheegaa dadkii baan cibaadaba u malaynaynin banacam salaada iyo soonka hadda kuuma sheegin sababtoo ah muslimiintu waa iska yaqaanaan inay cibaado tahay salaada iyo soonka laakiin gowraca iyo nadarka waa ku dheelaan xoogaa nacam marka si gaaro marka gaar ahaan buu u sheegayaa wuxuu yihi marka fafham niyahow faham hudiita lagu hanuuniye awdaxal masaaliki jidadka la qaada kan ugu cadaan badan wa sarfu bacdihaa cibaadada qaarkeed oo la leexiyo ligayrillahi ilaahay keyrkii loo leexiyo shirkun waa shirki wadaajin waaye tawxiidka kasoo horjeedo wadaaka kaagaasina aqbaxu lmanaahi wixii layska reebo kan ugu foolxo waay cibaadadii wuxuu ku macneeyey waa tacriifkan ibnu teymiya iskale sheekh oo hadda nadmiga ka dhigay tacriifu ibnu teymiya weyaan fii kitaabihi alcubuudiya oo wuxuu yihi alcibaadatu ismun jaamicun likuli maa yuxibuhu llahu wayardaahu cibaadadu waa magac kulminaya wax kastoo alla uu jecel yaha raallina ka yahay maaal wux alla uu jecel yaha raalli ka yahay waa wax uu dadka ka tawaabiyo waxa laska layska tawaabinayo ajarka layska siinayona wax ilaahay lagu caabudo cibaadadu marka waa taan tacriifkeedu waa kaas asalka cibaadada laba waa marka asalka ay cibaadada ku taagan tahay laba shay weeyaan ayay ku taagan tahay alikhlaasu wasidqu alikhlaasu wasidqu sidqi iyo ikhlaas ayay cibaadada ku taagan labada ruqni ee cibaadada waa alikhlaas wasidqu ikhlaaskuna waxa uu kuu sheegayaa waxaa weeyaan qasadkaaga inaa ilaahay keliya aada qasadka adig aa leedahay inaad cid kale alla wax ugu darin oo qalbigaaga alla maahan cid kale cibaadadan aynanba ugu jirin inaad u samayso ikhlaasku adiladiisa waa badan taha wama umiruu ila liyacbudu llaha mukhlisiina lahu diina xunafaa waxaa kamida sidoo kale eh, eh, man kana yuriidu alxayaata adunya waziinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wahum fiiha laa yubqasuun ulaaika aladiina laysa lahum fi laakhirati ila annaar xabita ma sanacuu fiiha wabatilu ma kanuu yacmaluun acmaasha waa buri haddii ikhlaas laga waayo inama alacmaalu binniyaat yaa kutusayso waa badan taha adilada marka ikhlaaska lan yanaala allaha luxuumuhaa walaa dimaa'uhaa walaakin yanaaluhu taqwa minkum sidqigana waxaa weeyaan yani inaad yani qasadkaagii ka run sheegto qasadkaagii inaad ka run sheegto iraadadaada adi inaad ka run sheegto ad ka dhabayso oo alla aad run u sheegto daacatu wa qowlu macruuf faidaa cazama alamru falow sadaqu allaha lakaana khayran lahum inaad adiga ilaahay run u sheegto labadaasaa culimmada waxay dhaheen marka sidqiga iyo ikhlaaska cibaadada yani waxaa weyaan waa labada rukni oo cibaadadu ay ku taagan tahay waxaa kaloo cibaadada sidoo kale yani asaasiyaadkeeda kamid a ah maxaba iyo dulli tadallul walmaxaba labadaasna waa waa cibaadadu asaasay u yihiin altadallulu walmaxaba isdullayn in ilaahay laysu dulleeyo oo kibirka layska daayo maxaa cibaada sideedaaba waxay tahayba ma og tahay waa qofku inuu yani magaca waxaa ka muuqdaaba tadalul ariiqun mucabad ariiqun mucabad baciirun mucabad waa yani jid sida loogu soconayo loogu soconayo loogu soconayo ishayin isaga ah in lagu socdo qofkana marka waxaa laga rabaa marka addoon dhaba inuu noqdo addoon dhaba macnaheedu marka cabdun lilaahi inuu noqdo waxaa weeyaan inuu yacni alle subxaana watacaala u duleysan yahay diyaar uu u yahay alle subxaana watacaala awaamirtiisa maxaba in la helo tadalul walmaxaba tadalulka saas weeyaan maxabadana waxaa weeyaan inaad jacayl ilaahay u qabto ood alla jeceshahay oo tadalulkaas iyo isduleyntaas aad jacayl u qabto ilaahay subxaana watacaala marka haddii labada midkood la waayo keliya kan hal mid keliya cibaado laguma sheegi karo cibaado sharci ah dulligii baa la hela qofkii matalan allo alla isuduleeyey laakiin ma jecla maxabadii baa la waayey cibaado ma aha maxabadiyaa joogto laakiin ma raba inuu ilaahay isuduleeyey cibaado ma joogto waa gaayat lmaxabati maca gaayati dulli ibnulqayim saasuu dhahaa madaarij saalikiinka gaayat lmaxabati maca gaayati dulli jacayl yani yoolkiisa waay jacayl meesha ugu dambayso ilaahay la jeclaado iyo tadallul alla laysu duleeya meesha ugu dambeeya laga gaaro cibaadadu labadaasay marka iskugu imaaneysaa eh, asaaska marka cibaadadeena taas asa cibaadadu waxaa weya waa xaq alla waay xadiiskii mucaadi ibni jabal radia allahu canhu wuxuu ahaa eh, nebigan dameer la saarnaay buu yihi markaasu wuxuu yihi yaa mucaad qultu labeyka yaa rasuula allah markaasu wuxuu yihi atadri ma xaq ullahi cala alcibaad mucaadow ma taqaanaa alla xaqa uu addoommada ku leeyahay ilaahay xaqa uu addoommadiisa kuleeyahay ma taqaanaa qultu allahu wa rasuuluhu aclam waxaan idhi allihii rasuulkiisa og oo ku cilmi badan markaasu wuxuu yidhi xaqullaahi cala alcabiid ilaahay addoommada xaqa uu ku leeyahay an yacbuduuhu waa inay caabudaan walaa yushrikuu bihi shay-an markaasuu haddana yidhi yaa mucaad atadri maa xaqu alcabiidi cala allah addoommada ilaahay xaq ay ku leeyihiin ma taqaanaa bimacnaa ilaahay wuxuu isku wuxuu u ballan qaaday wuxuu u ballan qaaday ilaahay cid wax ku waajibin kartaa malaha markaasu wuxuu yidhi allahu warasuuluhu aclam markaasuu wuxuu yidhi anlaa yucadibahum inuusa cadaabin waay hadday sameeyaan cibaadada la cibaada marka taas waxay kutusaysaa xaq ullahi cala alcabiid waa cibaadada mar haddii cibaadada ilaahay keligiisa la caabudaayo ay tahay xaq alla ou leeyahay xaq maxaa kasoo horjeeda dulmi muxuu noqonaa tawxiidkii marka haddou xaqi alle xaqullahi cala alcabiid haddou noqday oo xaq alle uu leeyahay haddii tawxiidka lagu sheegay shirkigu marka muxuu noqonaa dulmun cala allah waa dulmi haddii ilaahay keyrkii la caabudo waa dulmi saa darteeda ilaahay wuxuu yihi aladiina aamanuu ah, wuxuu yihi waid qaala luqmaanu libnihi wahuwa yaciduhu yaa bunaya laa tushrik biاllahi ina ashirka ladulmun cadiim shirkigu dulmi weyn waay ina ashirka ladulmun cadiim aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ay bishirkin nebigu saasuu ku macneeyey dulmiga inuu shirki yahay macaasidana dulmi waa tahay laakin shirkiga waxaa weyaan dulmigiisa ka weyn dulmiga macaasida ee kan macaasida marka waa xaqi ilaahi subxaanahu watacaala uu iska lahaa cibaadadu marka saasa u ogaanaysaa marka cid cibaado ka weynna ma jirto cid alla ka soo hartay oo aan cibaado yani laga rabin ama cibaado ka weynaatay maba jirta dadki ilaahay ugu qiimaha badnaayo ka waramay addoonnimo ku sheegay subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsa aladi ila aakhir alaaya waanahu lamaa qaama cabdullaahi yadcuuhu kaaduu yakuunuuna caleyhi libada badanyi tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira meelo badan baa ilaahay subxaana watacaala uu ku sheegay addoon inuu nebigu u addoon yahay nabi ciisa kadalika lan yastankifa almasiixu an yakuuna cabdan lilahi wala almalaaikatu lmuqarabuun labada malaa-igtana kamasan taagaysa addoonnimo nabi ciisena addoonnimo kamasan taagayo wahaakada malaa-igtu sidoo kale waa addoomo ilaahi subxaana watacaala oo alla wuxuu yihi qaalu ittakhada araxmaanu walada subxaanahu bal cibaadun mukramuun bal cibaadu mukramuun addoomada malaa-igtu waa addoomo ilaahay addoomo la maamuusay marka addoonnimadu cid ka weynaanaysaa mala cidda iska weynaysiis ibliis ayaa imaam u noqonayo oo shayaadiintaas mid kamiday u noqonaysaa wuxuu yihi marka sheekhu suma alcibaadatu cibaadada hiya iyado ismun magac weeyaan jaamicun kulminayo likulli maa shay dhammaantiis yarda ilaahu alla macbuudka xaqa uu ka raalli noqonayo assaamicu ee markaa allihii wax maqlayo wa fi lxadiidi xadiidkiina waxaa ku sugan muquhaa cibaadada dhuuxeeda adducaau waaye ducadii weyan adducaa huwa alcibaada saas w ducaau huwa cibaada marka laleeyahay yani in lagu xasriyo yani cibaadadii oo dhan in ducadii lagu soo koobo macnaha ku jira waa maxayna macnaheedu ma ahan horta ducada keligeeda cibaado ama ah laakiin waxay kutusaysaa ducadu inay qeyb weyn oo cibaadada kamida inay tahay taasay kutusay walidaalika ducada waxaa loo qeybiyaa laba ducaau cibaada iyo ducaa mas'ala labadana waa islaazimaya adig hadda markaa salaada tukanaysid ducawa waxaa samaynaysa haddaad sadaqo bixisa ducawa sababtaa waxaan waxaa ku rabtaa inuu alle kugu badbaadiyo min hadihi aljiha ducawa allah wax la weydiistaa sidoo kale ducaaa ah, mas'ala sababtoo ah ilaahay asaga daar naafic ah annaaficu daar kan wax anfaco wax dhibo oo alle saas darteeda loo weydiistaa ilaahay subxaana wa tacaala ducadu marka qeyb saasay ku tahay qeyb weyn oo ka mid a ah cibaadada ka mid a ah marka ilahay keyrkiis qofkii baryo muxuu noqonaa marka xaqii cibaadadu ilahay keyrkiis u sameeye hadduu u sameeyana xaqi allow cid kale la wadaajiyo waa shirki maa yani ilaahay subxaana watacaala qofka inuu alle keyrkiis inuu baryo oo uu ka baryo wax aan alle subxaanahu watacaala maahna cid kale aanay awoodeynin ama macnihii oo qofkan wax ku sii lahayba waa tegey sida matalan inuu dhintay oo kale qofkii waa dhintay Eh, ama waa ka maqan yahay macna macnuha wax ku siiyana meesha ma yaallo amaba waxa baryadaaba waxay ku saabsan tahay wax ilaahay maan cid kale aysan bixi karin waxyaabaha marka bani aadamka sabab u noqdaa jiro iyo waxuusa sabab xataa u noqon karin sida masalan roobka oo kale roobka bani aadam sabab uma aha ilaahay baa roobka dadka siiye caafimaadka owlaadda ilaahay baa waxaas o dhan bixiya haddii ilaahay keyrkii marka aa weydiisato maxaad noqonaya marka xaqii ilaahay ou lahaa oo cid kale aada u meerisay waana shirki khawfun weeyaan buu yihi cibaadadu cabsi cabsi dhowr nooc waay midda hadda muraadka laga leeyahay waxaa weeyaan waa khawfu siri waxa layihaha cabsida waa dhowr nooc waxaa weyaan mid waa khawf dabiiciga waay khawfka dabiiciga hadda maaha wax laga hadlayo khawf ilaahay dadka ku abuuraa jiro matalan xayawaanka muftariska oo libaax oo kale bani aadamka waa ka baqaya waxa wax dilo oo kale haddii qofka lagu soo tuuro wuu ka baqaa qofka taas maaha waxa laga hadlayo iyada bal ambiyadii ilaahay baa baqdintaas xataa laga sheegay fakharaja minhaa khaa'ifan yataraqab nabiyullaahi muusa caleyhi salaatu wassalaam macnihiyaa markaas meeshaas joogay ma ogtahay laakiin waxaa laga hadlayaa tan hadda waxa wey waa khawfu siri khawfu siri waxaa la yidhaha macnihii qofkan uu kugu dhibi kara meesha ma yaallo qalbigaagaa marka cabsi ku jirtaaba qofkaanaa ka baqaysa adiga masalan qofkii masalan waxaa weeyaan eh, wuxuu ka baqayaa hadduu haddii eh, eh, ilaahay keligiis uu caabudo masalan oo meeshaan dadku tagaan oo masalan siyaaradu ay ku magacaabayaan oy dadku tagaan oy kasoo xoolaha ay geeyaan sanadkan hadduusan xoolo geynin wuxuu aaminsan yahay in xoolo beel uu ku dhacayo ka baqaa amaba wuxuu ka baqaa in ilmaha laga laayo midba mid midba mid midba mid ilmaha dhan ay ka dhintaan ama asaga laftirkiisa baqaayaba kow in laga siiyo oo sanada dambeba gaarinba taas waa midda hadda laga hadla taas ilaahaybaa iskale subxaana watacaala khawfkaas ma laha inaan alla ahayn subxaana watacaala soo ma kasin maxaa ninkan macna hadda oo wax kugu dhibaateyn kara meeshii ma taalo waa maqbuur waakada taas marka khawfu siri weyaan marka khawfka hadda la sheegayo laga hadlaayo taana ilaahay subxaana tacaala ayaa iskale bacd annaas hadda halkaan aan joogno wuxuu ku leeyahay shiik qaarad kale joogo waa nama qabaa waxyaabo badanoo ou dhihi lahaay waa ka baqaa wuxuu ka cabsanaa cuquubo inay uga timaado ninkaas qaaradda kale joogo taas oo kale marka awoodiisu waxa ka baxsan oo cidaa oo alla keyrkii looga baqay waa shirki marka madal sheega waana miduu ilaah yihi inamaa dalikum shaydaanu yukhawifu awliyaahu falaa takhaafuuhum wakhaafuuni in kuntum mu'miniina aniga iga cabsada hadaad mu'miniin falaa takshaw nnaasa wakshawnii dadka ha ka cabsanina ani iga cabsada yani khawfu siri waay khawfku marka macno aada uweyn buu marka leeyahay qofku ilaahay baa taa iskale marka adiga waxaa lagaa rabay inaad ka cabsato war marka aada dembiga ku dhiiranayso marka aada damacdo inaad dembi samayso inaad ilaahay soo xasuusato war ilaahay waa kuu jeeda war ilaahay waa ku ciqaabi karaa saacaddaasuu ilaahay subxaana watacaala uu ku dili karaa waxaan ka baxa khawfka saxdaa kaas ilahay in looga cabsado la rabo laakiin haddaad adiga halkaan adoota ilaahayna aadan ka baqaynin oo tii alle aysan ku xisaabsanayn sheekh qaarad kala joogan aa ah ka baqaysa ka waran marka waa jirtaa taas aaday u fara badan tahay qof waxaad arkaysaa salaada ku ah salaad subax oo kale aan tukanaynin maalan maca daalika haddii la yidha war meeshaan siyaaradan miyaho waxaan aada xoolahan aada u wado ilmahaagiibaa u baahan dad masaakiina ah u baahan ma iska dhaaf war haddaan iska dhaafo wuxuu ku leey waaba maalkii iga dhamaanaya waa maal beenaya halisaan gelaa baqdin waa taasoo kale waxaa la rabay inuu alle uga baqa saasoo kale markuu salaadis wax ka tegaayo in maalka ilaahay uu baaba ka dhigo maalka inuu alle ka baabi'iyo inuu alle uga cabsadaa la rabay saasoo kale ma yeelina alle kama baqayo waa ku dhiiranaya ilaahay keyrkiisna waa ka baqaya nacam ayb khawfu sirigaas marka waxaa weeyaan waa ilaa ligaayat aan aragnay dad yacni intay cabsi ka qabaan laga yaabo inay weliga ay yacni haddii ku dhaaran la yidhaahdo been ma sheegi kara markaasoo kale runtuu sheega haddii ilaahay ay tahayna boqol dhaarood oo been ou maraa dad badanna beecay waxay la gelayaan shiikooda oo muriidkooda markaas waxay leeyihiin wuxuu ku leeyahay salaadda anigu maka tegi kara sababtoo ah sheekayga hadda ka hor beeco kula soo galay arrintaas waa ka baqaa marka inuu dhibaata ay ugu dhacdo ka ilaahay tii alla ou kula galay uma jeedo midkaan wuxuu ujeedaa sheikh kale oo waxaasoo dhan wax waaqici ah waay oo intooda badan qaar badan oo kamida ah aan aragnayna tawakulun weeyaan alla tala saarasho tawakulka waxaa layihi alictimaadu cala allahi maca akhdiil asbaabi w alla oo la tala saarto asbaabtana in la qaato w saasa tawakul lailaahay baan iskale wacala allahi fatawakaluu in kuntum mu'miniin haddaad mu'miniintihiin ilaahay keliya tala saarta tala saarashada mutlaqa waa maxay ilaahay baa iskale subxaana wa sababtoo ah adiga xaajadaada iyo danahaaga iyo dhibka aad wax ka aad yani rabto oo dhan inaa ilaahay utala saarato janna rabtaa alla utala saaro sababtiina la imaado waxaa rabtaa ilaahay inuu yani eh, awlaad baariya oo ku siiyo asbaabtii la imaado ilaahay utala saaro wax kasta ictimaad cala allah ina alla utala saarto asbaabtiina la timaado laakiin haddaad tiraa maya anig wallahi haddii dhibaata igu dhacdo hebelaan isku hadlayna beledka intuu hebel joogo beledkan dhibaatama ku dhacaysaa buleyn beledku hebel iyo hebel dhibaato uma keeni karaan kamana qaadi karaan dadka acmaashooda aa sabab u noqon karta macana beled dadkii acmaashiisii acmaashoodii hadday kharibanto beledku waa waa kharib maha oo cuquubadu waa camimaysaa maa buldaanta ilaahay maxaa ugu fadli badan maka i madiina soo ugaga fadli badna maca daalika maka madiina dagaalkii waqcatulxara ka dhacay oo dhiig fara badan lagu daadiyey waa markii yani dunuubay ku timid dabcan cusmaana lagu dilay oo khaliifatu rasuuli sal l slam khaliifatu yani eh, cumar ahay lagu dilay markay dhacdadaas dhacdayba xafso dhinta cumar waxay tiri oo cusmaan lagu dilay madiine ay maqashay inahaa lalqarya magaaladii ilaahay ka hadlay waayay tiri wadaraba allaahu masalan qaryatan kanat aaminatan mutmainatan yaatiiha risquhaa ragadan min kuli makaanin fakafarat biancumi illahi faadaaqaha allahu libaasa aljuuci waalkhawfi aayaddaasay akrisa madiine marka muddo kadib waxaa ka dhacday cabsidiyaa timid in dhiig badan lagu daadiyo waqcatulxara dagaa waqca mashhuur ah ahayd maca daalika madiina nebigaa ku duugan ogow abubakara ku duugan cumaraa ku duugan dadka marka hadda ku dhacay magaalada sheekh hebelaa ku duugan tan dhibaato ma ku dhacaysa dhinacaan dhinacan le laga maraa baqdaad meeqaa ku duugan baqdaad waxaa ku duugan meeqo dad waaweyn aimaa ku duugan axmed bin xambal iyo rag aima abu xaniifa iyo rag waaweynaa ku duugan maca daalika waa aragtaan hadda wax ka dhacay acmaashooda inay saxaan ay ku badbaadi karaan ee dad meel ku duugan waxba dhib uma keeni karaan dhibna kama qaadi karaan sheekhulislaam ibnu taymiya saasuu ahaa raximahullah marka intaa dad tala saaro lahayd adiga ilaahay tala saaro acmaashii saalixa ahaydna la imaado tawakulku macnihiisu saas waay ah. adoo yacni asbaabtii keenay oo asbaabtii lagu badbaadi lahay la imaado ilaahayna tala saaro wanaag in nabad ka sug kadaa sidaa oo kale arajaau halkan wabilah towfiiq sal اllah waslm calaa nabiyina mxamed